asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo lixdanaad ee kitaabka baabu fii fadli sacd bni mucaadin radia allahu canhu can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi wa janaazatu sacdi bni mucaadin bayna yadayhim iyada oo janaazadii sacd bnu mucaadin ee hortooda ay tahay ka horaysa buu wuxuu yidhi ihtaza lahaa carshu raxmaan ihtaza lahaa waxaa u ruxruxday sababteeda u ruxruxday janaazadan sababteeda carshu raxmaan ilahay carshigiisii ayb idaafadantada carshiga raxmaan loo idaafeeyey ba waxay burinaysaa tafsiir riwaayadka qaar baa waxay odhanaysaa ihtaza lahaa alcarsh bay odhanaysaa marka qaar baa marka waxay ku fasireen carshigaas waa nacshiga naftiisa ile nacshigaas ruxruxday ka wada ayb marka tanaa beeninayso oo carshiga ilaahay weeyaan carshiga ilaahay baa geeridii sacd ibnu mucaad la ruxruxday ayb sababtu la ruxruxdayn marka waxbay ku sheegaan masalan waxay yidhaaheen malaa'igtii sida carshiga sida ayaa ku faraxday quduuma ruuxdiisa ku faraxday oo markaas farxi daraaddeed la dhaqdhaqaawday markaasu carshigu dhaq ilah boog marka si uu ahaa kolleyba waa fadiila min fadaa'ili sacd ibn mucaad ibni mucaad عن البراء رضي الله عنه قال أهديت لرسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم جuبة xريirin jubbad xariira xullaةu xariirin xullad xariira nabiga عalيه الصلa sلام loo soo hadiyeeyey faجacala أصxaabuhu yalmasuunaha وayacjabuuna min liiniha asxaabtiisii baa waxay bilaabeen marka inay taabtaabtaanoo ay la yaabaan jileecaeeda xariirta jileecaeeda iyo la yaabaan faqaala markaasu wuxuu yidhi atacjabuuna min liini haadihi tan jileecaeda miyaad la yaabaysaan لمناaديل سعد بن معاaذ في الجنة خyر منها وأlyn فsleetiyaalka سعد بن معاaذ جannada uu ku leeyahay ayaa tan ka jiلcsan oo ka wanaagsan fsleetiyaalka marka lskaga tirtiro cuntada laiskaga tirtiro dharka maradaasna marka nin boqora usoo diray nebiga عalيه الصلa sلام oo ku maamus dhar boqor bay marka ahayd dharka boqorada adduunyada marka waxaa ka wanaagsan fsleetiyaalka ahlu jannaha ayaa ka wanaagsan bab في fضائل أbي طلحة الأنصاaري وامرأته أmi سليم رضي الله عنهما عن أنس رضي الله عنه qاaل mاta بن لأbي طلحةa min بن سليم inan abu طلحة uu dhalay oo umu سليم ee u dhashay ayaa dhintay waa wiilkii abu cumayr ahae نغayrka yar ku ciyaari jiray faqاalat لأhliha abu طلحana kolkaa guriga waa ka maqnaa guriga waa ka maqnaa beerti iyo midna meelahaasuu jiray waana wiilkana aad bu u jeclaa markaasay dadkiiba waxay ku tidhi laa tuxadiثuu abaa طalxata bibnihi xataa akuna ana uxadiثu ha u sheegina abu طalxa qofoona wiilkiisa inuu dhintay ha u sheegin ilaa anigu aan u sheego wiilkiina marka intay asturtay isku hagaajisay mare ku daday iyo meel degtay gaara qaala anas wuxuu yidhi fajaءa waa yimid fadarabat ilayhi cashaa'an faqarabat ilayhi cashaa'an cashadiiba usoo dhaweysay soo hordhigtay faakala wa sharib waa cunay cunto wanaagsan ba u samayso markaasuu cunay oo cabe qaala ثuma taصanacat lahu way isu hagaajisay axsana maa kaana taصanacu qabla dalik si ay weligeed isugu hagaajin jirtay sidai u wanaagsanayd ayay isugu diyaarisay fawaqaca biha yani jaamacaha falamaa ra'at markay aragtay an qad shabica wa asaaba minha inuu dhergey oo on baxay oo iyadiina marka uu asiibay markay ogaatay bay qaalat waxay tihi yaa abaa طalxa ara'ayta bal ka waran low ana qowma acaaruu caariyatahum ahla beytin hadday niman dad qoys alaab hadduu qoys kala caariyeeyo faطalabuu caariyatahum caariyadoodii ay dalbaan ha noola socodiyo alaabta ay idaahaan allahuma an yamnacuuhum inay u diidaan miyay heli karaan qaala laa qaalat markaas ay waxay faxtasib ibna wiilkaagii ka sabir yani hor ilaahay uga sabir hor ilaahay geyso wiilkaagii caariyu ahaa ilaah baa ku caariyey ilaah baana qaatay wiilkaagii marka ka sabir sidaasay ku qaala fa kaana rasuulu llahi sal lahu alay qaala faqadiba waa carooday abu طalxa waa carooday oo muxuu aha caadadooda waxay ahaan jirtay qof mayd guriga u yaallo inaanu haween iyo waxba taabanin janaaba aanu gelin marka wuxuu ka carooday janaabadii ay gelisay saba ugu noqotay buu ka carooday isagoo guriga mayd u yaallo faqaala markaasuu taraktinii waad idaysay xataa taladaktu ilaa aan iswasakheeyey uma akhbartinii bibnii wiilkaygaad meel haddana ii sheegaysaa faاnطalaqa xataa ataa rasuula اllahi salى اllahu alay slam faakbarahu bima kaan waa baxayo markaasu rasuulka ilaahay buu u sheegay arrintii dhacday faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam baaraka allahu lakumaa fii haabiri laylatimaa yani fii maadi laylatikuma habeenkiinii tegey allaha idin barakeeyo yani muxuu ahay jimaacii buu leh ilahay idin wax baraka idinka dhigo qaala faxamalad waa uuraysatay qaala fakaana rasuulu llahi sala l cabdullahi baa markaa dhishay cabdullahi baa dhishay oo rasuulka ilahi baa marka safar ku jiray wahiya macahu iyaduna ay la jirto waa qaswatu xunayn wa kaana rasuulu llahi sala allau alay slm idaa ata almadiinata min safarin markuu madiino yimaado ee safar uu ka yimaado laa yatruquhaa turuqan habeennima ma soo geli jirin imaatinka habeenkii abaa turuq la yidhaahaa laa yatruquhaa yani laa yadkuluhaa turuqan guura kuma soo geli jirin ehm, faqadimuu fadalow eh, min almadiina madiina usoo dhowaadeen kolkay soo noqonayeen fadarabaha almakhaaf fooshii baa qabatay kolkii madiina loo soo dhowaaday iyo fooshii qabatay faاxtabasa calayha abu طalxa abu طalxa marka ku hadhay iyadii waاnطalaqa rasuulu llahi sala la alay slm rsulka ilahina waa socday qaala anas wuxuu yihi yaqulu abu طalxa abu طalxa wuxuu odhanayay allah inaka taclamu ilah inaka la taclamu ya rab أنه يعجبني أن أخرج mعa رasuulika إida خرجa وأdkla maعahu إida dkل ilaahu waad og tahay inaan jeclahay rasuulkaagu markuu baxayana inaan la baxo markuu soo gelayana aan la soo galo ilahu waad og tahay وqad اxtabastu bma tarى waxaanan kaga daahay hadda waxaanaad arkayso waxna iga reebay qaala taqulu umu marka hadalkaa uu yidhi baa fooshiiba marka haweenayda ku gudhayo xanuunkiiba ka ba'ay taqulu umu salama umu sulaym umu sulaym baa waxay tihi ya abaa طalxa ma ajidu aladii kuntu ajid aطalq inطaliq soco xanuunkiiba waa iga ba'aya xanuunkii hortii hore ima bahayee inawadi faاnطalaqnaa waa soconnay qaala وضربha المخاaض حيina qadimna markaan soo gallay buu markaas hooshay qabatay fawaladat غulاama wiil bay dhashay faqaalat liأmi hooyaday baa waxay tidhi yaa أنس laa yurdichu أxadu xatىa tغduwa bihi عalى rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وasلم qofna yaanu nuujina naas aanu sin yaan la anqarinin ilaa aad berrita rasuulka ilah kagala ka lahdo falamaa aصbaxa kolkuu waa berisa اxtamaltuhu waan qaaday faاnطalqtu bihi ilىa rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وsلم rasuulka ilah baan ula tegey qaala fasaadaftuhu waxaan la kulmay wa macahu miisam isagoo madanahaya rasuulka ilaahay oo muxuu ahaye xoole suntaaya geel isagoo suntaaya ayaan la kulmay buu leeyy falamaa ra'aanii markuu arkay qaala wuxuu yidhi lacalla umma sulaymin waladat waxaa suurooda ah, umu sulaym inay dhashay qaala qultu nacam haabaan qaala fawadaca almiisama midanihii buu dhigay qaala markaasu wuxuu yidhi waji'tu bihi waan u keenay fawadacahu fii xajrihi dhabtiisuu saaray wadacaa rasuulu llahi sala اla alay slam bijwa timir buu dalbay ajwa'a min cajwati اlmadiina falaakaha waa calaliyay fii fiihi afkiisuu ku calaliyey uma xataa daabad ilaa ka dhalaashay ka burburtay uma qadafaha fii fi sabiyi yani fii fami sabiy canuga afkiisiibuu ku tufay nebiga alayh isalaatu wasalaam candhuuftiisii iyo timirtii wada jirta fa jacala asabiyu canugiibaa wuxuu bilaabay yatalamaduha inuu malafsado oo carabka soo bixiyo faqaala rasuul llahi sala lla slm rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi unduruu eega ilaa xubi alansaari tamra ansaartay timirta u jecel yihiin feeriya wiilkoodii hadda dhashayna saasa u dhadhansanaya qaala famasaxa wajhahu wasamaahu samaahu cabdallah cabdullaahi buu ku magacaabay waa kii odhan jiray marka waxaan arkay sagaal wiil oo wiilkii u dhalay oo kulligood wada qur-aanka xifdisan baan arkay marka ducadii nebigaa ku dhacday ilaahu habeenkiinii idin barakeedii uu ku yidhi waa ku dhacdayo wiil ki wiilkaasay habeenkii u haloolgalay wiilkiina waa tarmay oo wiilal wada xufaad alqur'aana buu dhalay baabun fii fadli ubay bni kacbin radia allahu canhu can anasin radia allahu canhu qaal jamaca alqur'aana calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam arbaca kulluhum min alansaar qur waxaa xifdiyey yani jamacada xifdi buu ka wadaa afar nin oo kulligood wada ansaar ah mucaadi bnu jabal wa ubay bnu kacbi wa zayd bnu haabit wa abu zayd qaala qataada qataadatu bnu ducaama ayaa wuxuu yidhi faqultu lianas anas baan waxaan ku idhi man abu zayd saddexda kale waa naqaana abu zayd waa kee qaala axaddu cumuumati waa adeeraday midkood in adeerkay abu zayd odhan jiray soo noqran baab fi fadli abi darin algifaariyi radia allahu canhu can cabdillaahi bni saamiti qaal qaala abu darin radia allahu canhu kharajnaa min qowmina gifaar qabiiladeedii gifaar ahayd baan ka soo baxnay wa kaanuu yuxiluuna shahr alxaraam bilahaas xuruntaa way xallili jireen oo nasiad iyo waxaasay ku isticmaali jireen fakharajtu ana wa akhi unaysun wa ummuna ani iyo walaalkay unays iyo hooyaday ayaa soo baxnay tolkaya waa ka soo guuray abtigood bay la soo degeen fanazalnaa calaa khaalin lana abtikaayo abaan la soo ku soo degnay faakramanaa khaalunaa wa axsana ilayna abtigayo waana maamuso waa noo ixsaan falay faxasadanaa qawmuhu tolkii baa nagu xasday siduu abtigayo noo soo dhaweeyey yay tolkii ka cadhoodeen faqaaluu markaas waxay yidhaaheen way isku dirayaan abtigooda iyo wiilashii bay isku dirayaan innaka idaa kharajta can ahlika haalafa khaalafa ilayhim unays unays waa abudarri walaalkii kolkaas xaaskaha kolkaad ka tagto maalinkii xoolaha iyo raacdo wiilkaan aad isagoo tahay unays kuusoo weydaartaayoo gurigaaga ogolaa haweenkaaga iyo fa jaa'a khaalunaa abtigayaa yimid fanafa عalayna aladii yani dakara lana wuxuu noo sheegay aladii qiila lahu hadalkii lagu yidhi hadalkaasaan maqlay buu yidhi saas inaad yeeshaan baan maqlay faqultu markaasaan waxayn ama maa maضىa min macruufika faqad kadartahu wixii tegay ixsaankii ah aad noo samaysay waa iska dhoobaysay waa iska caluysayoo hadalkaaganaad ku xumaysay walaa jimaaca laka fii maa bacdu kula joogi mayno hadda kadibna kula joogi mayno hadalkaas dadka xusaadda ay yidhaheen haddaad noo qabatay wa qarabnaa eh, sarmatanaa geelayagii geel yaroo ay lahaayeen bay soo dhaweyseen faxtamalnaa calayha waan ku guuray waan raranay waan ku guuray ayb wataqaطaa khaalunaa hawbahu fajacala yabki abtigayana maradiisii intuu hagoogtay uu ooyey oo muxuu ka xumaaday hadalkii uu ka fokaday iyo sidaan ugu xumaanay iyo inaga guurnay iyo ka xumaaday faاnطalaqnaa waa soconay xataa nazalnaa bixadrati maka yani qurba maka ilaa ka soo ayb fanaafara unaysun can sirmatina wa can milina naafara yani xaakama waxaa weeye waay ninka ninbay isu faaneen markaasay waxay yidhaahaan aan munaafaray ku magacaabi jireen laba qof markay isugu faanaan oo eh, fadli iyo iyo sharaf iyo isugu faanaan ee qof isula tegi jireen kala xukuma markaasay eh, xoolana ku tartami jireen rahan bay dhigeen anigu wuxuu yidhi hadduu adigu aad iga sharaf badnaato adi lagu xukumo geelaygaasaa sharadahon bixinaya kii kalena siduu yidhi marka labadii geel waxaa isku darsanaya hadba kay loo xukumo taas munaafaradaas weeyaan yani nin buu la faantamay oo sharaf ugu faantamay oo nin muxuu ahaayey ama caraaf ay isula tageen oo mid waliba uu yidhi geelaygaa iga bixinaya haddii aad iga badiso oo adi lagu xukumo faatayna alkaahin kaahinkii baan u nimid fakhayara unaysan unays buu markaa oo duur biday oo u xukumay hayrnimadii u xukumay markaasuu labadii geel ba isku darsaday faataana unaysun bisirmatina wa milihaa macahaa unays baa wuxuu noola yimid geelayagii iyo in lamida oo ninkii uu kaga soo qaatay ninkii uu la faantamay kaga soo qaatay ah, ah. ayb qaala waqad sallaytu ya bna akii qabla an alqaa rasuula اllahi salى اllahu alay slam halaaa siniin intaanan rasuulka ilaahay la kulmin baan saddex sano sii tukaday saddex sanaan tukanayay qultu markaasa liman yaa u tukanaysay qaala lilah ilaah baan u tukanayay qultu fa ayna tawajah xaggeed u jeedsan jirtay qiblo ku ahayd qaala atawajahu xaysu yuwajihunii rabbii caza wajal xaggii alla ii jeediyo yaan isaga jeedi jir isaga jeedsan jiray usallii cishaa'an fiidkii baan tukanayey xataa idaa kaana min aakhiri min aakhiri اleyl ulqiitu kaanii qifaaun qifaaun yani kisaa sida mare oo kale ah yaa la ituuraayey aan dhacayey oo sujuudaya aan sujuud la dhacayay xataa tacluwani shams ilaa qoraxdu ay ay qabato qorax soo baxdo faqaala lii unays saasaan ahaan jiray marka dad xunafaa la odhan jiray baa jiray oo mxuu ahay jaahiliyadii carabta diinahoodii iyo shirkigoodii intay ka dhex baxaan ama diino kale dalbaday oo diino kale galay intay diinihii kale barteen diinaha alkitaabka barteen ama diintii ibraahim baan raadinaynaa yidhaahaan ama ilaahba ilaahay cerkiya dhulka abuuray baan caabudaynaa intay yidhaahaano waxyaalaha asnaantan iskaga dhexbaxeen wixii aan u maleeyeen ilah ku raaligelinayaan iska samaynayay sidii zayd ibni camr ibni nufayl iyo kale saasuu marka dadkaasu ka mid ahaa abu dar waxyaalaha loo loo gawraco asnaanta loo gawraco iyo ma cuni jirin asnaanta uma sujuudi jirin ilaah baan u sujuudayaa buu odhanaya oo kaasuu sujuudun la dhacay faqaala unays qaala lii unaysun unays baa wuxuu yidhi ina lii xaajatan bimakkata fakfinii makaan dan ka leeyahay xoolaha kusii filo xoolaha la siijo faاnطalaqa unaysun xataa ataa maka faraata calaya waa iga dah yani abطa'a calaya soo noqodkiisi baa iga dah uma jaءa waa yimid faqultu maa sanacta maxaad samaysay qaala laqiitu rajula bimaka calaa diinik nin diintaadan oo kala haysta aan maka kusoo arkay yazcumu ana allaha tabaaraka watacaala arsalahu oo sheeganaya inuu ilaahay soo diray qultu markaasaan waxaa famaa yaquulu nnaas dadku maxay leeyihiin qaala yaquuluuna shaacir kaahin saaxir wa kaana unaysun axada shucara shaacir buuna unaysna walaalkay unaysna ahaa faqaala unays unays baana wuxuu yidhi dadku horta saasay yidhaaheen laqad samictu qawla alkahana kuhaanta hadalladoodii waan maqlay fma huwa bqwlihim waxa uu leeyahy hadalkoodii ma aha walaqad wadactu qawlahu alى aqrاء الshعr yani alى buxuuri الshعri waanwaacihi hadalkiisi waxaan ku miisaamay oon ku fiiriyey shicirka anwaacdiisii bal inuu shicirka noocuu yahay iyo baxarkuu yahay adawaatii baan fama ylta'imu عalى lisaani أxadi baعdi anahu shicr ma qabanayo qof dambe hadalkiisa aniga dabaday inuu waxaasu shicr yahay shicirkii waa qaban waayo oo shicirka wasankiisiyo ma leh wallaahi inahu la sacdiq run buuna sheegayaa unays baasaa yidhi wa inahum lakaadibuun iyagaa been sheegaya qaala abu dari baa fa qultu waxaan idhi fakfinii xataa adhaba faandur xoolaha la joogo marka eh, xoolaha igu siisin ilaa aan ninkaa u aan soo eego qaala faataytu maka fatadacaftu rajula minhum nin raggii kamida baan tunjeelsaday nin aan u melaynin daciifan waxba yeeli karin ayaan fiirsaday ninkii baan weydiiyey dagankada kale quwada haddaad weydiiso oo ninkaas yaa tusaya aad tidhaha inay inay dilaan baan ka baqo waxyeeleeyaan marka qof anikan wax kuma yeeri karo waan fiirsaday kii baan marka u sheegayaa saasuu leeyahy tadacaftudaasuu leeyahay faqultu markaasaan waxaan idhi ayna hada hada aladii tadcuunahu saabi ninkaa saabi ku tidhaahaano xaggii u joogaa fa ashaara ilaya markaasu farta igu soo fiiqay anigoo dadkii tusaya u leeyahay faqaala markaasu asaabi ninkaan yani ixdar hada saabi ow khud hada saabi dadkii dadkiiba igu diraya isagii alla wax kuma yeeli karo isaga waxma yeelaye dadkii isa ku diraya ila ninkaan saami weya ninkan kada famaala calaya ahlu lwaadi bikulli madaratin wacadmin xataa kharartu maqshiyan calayhi dadkiibaa igula soo leexday oo igula soo ururay wax dhoobi iyo laf iyo dhagax iyo meesha yaallay baa dadkii ii wada gacan qaaday kolkii saabi weeye layidhi ilaa aan ka dhacay anigoo suuxdin aan la dhacay qaala fairtafactu waan kacay xiina irtafactu markii aan kacay kaannii nusbun axmar sidii anigoo idi moodo sanam cas aad i moodo dhiigga igu qolqo igu yaalla sanamya lagu shubaayey oo kale sidoodii aad i moodo wax dhiig iga da'aya ayaan soo toosay qaala faataytu zamzama fagasaltu canii dimaa zamzam baan ina baan iskaga maydhay wa sharibtu min maahi biyaheediina waan cabbay walaqad labiftu yabna bna akhii halaaiina bayna laylatin wa yawmin ma kana lii طacaamu ilaa maau zamzam fasamintu xataa takasarat cukaanu baطnii wiilkii ninkii u sheekaynaya buu leeyahay adeer cabdullahi ibnu saamid uu ku leey adeer waxaan joogay soddon isugu jira habeen iyo maalin yani shan iyo toban maalmood iyo shan iyo toban habeen ayaan joogay oo aanan wax cunto oo kale aana lahayn biyaha zamzam mooyaane ila aan cayilay oo xaluskayga uu jajabnay oo xaluskayga laalaabmay xataa takasara ilaa uu takasaraday ka jajabtay cukanu baطnihi caloosheeda xaluskeeda cukan waa jamcu cukna wamaa wajadtu calaa kabidii sakfata juucin gaajo taabashadeedna beerkayga ma aanan keen wax gaajoyma taabanin qaala fabayna ahlu makka fii laylatin qamra'a idxiyaan habeen dayax leh oo cadda ah mar ay joogaan ahlu makka id duriba calaa asmiqatihim asmiqa waa jamcu simaaq dhegta dololkeeda simaaq la yidhaahaa dhagahoodii buu alla qabtay famaa yatuufu famaa yatuufu bilbeyti axadun qofna kacbada ma tawaafaynin habeen baa dadka ka cidloobay kacbada wamra'ataani minhum tadcuwaani isaafan wanaa'ila laba haween ayaa isaaf iyo naa'ila baryaayey isaaf iyo naa'ilana laba sanan bay ahaayeen laba sanan oo midna calaa suurati rajul uu yahay midna calaa suurati imra'a uu yahay oo la yidhaaho nin iyo naag bay ahaan jireen kala zinaystay xarabka ku kala zinaystay markaasu ilaahay masakhay oo dhagax ka dhigay markaasa hortii hore marka waxaa loo dhigay meesha loo soo dhigay dadku waa ku cibro qaateen goortii dambaan ka zamankii dheeraadayna waxaa la mooday waa la caabudaybaba iyagii baa la caabuday markaas isaaf iyo naa'ila oo laba sano bay laba haween baryayaan qaala fa atataa calaya fii tawaafihima waa isoo mareen tawaafkoodiiba isoo mareen iyagoo kacbada tawaafay isoo mareen faqultu markaasan waxaani ankixa axadahuma alaakhar midkood midka kale kudsiya afkeena had aad aad maxaa ninku baryaysaan qaala famaa tanaahataa can qawlihimaa hadalkoodii ma ayna ka joogsanayen baryadoodii iyo bay wateen qaala faatataa calaya waa isoo mareen haddana mar kale faqultu markaasaan waxaan idhi hanu mitla alkhashaba han waxaa la yidhaahaa waxaa laga xishoodo afka in la mariyo laga xishoodo baa la yidhaha gaar ahaan cawradaa la yidhaahaa marka wuxuu ka wadaa dakarun mitlu alkhashaba buu leeyahay ilaahayo waxa ay sida lahaayeen buu leeyahay yani waxaad ka baryanaysa waxaa idin siiyo <laughs> sidaas kale dakar adagoo qori oo kale ah idin siiyo sidaasuu ku yidhi sanamyada ay baryayeen غayra anii laa akni kan ma aanan dhihinay yani magaciis baan cadeeyey magacii baan saraxatan u sheegay ma aanan ka kinaayoninoo ma aanan han dhihine hadduu marka kolkuu hadda qisadii sheegaya buu iska ilaalinaya inuu ku dhawaaqo lafdiga lakin kolka haweenka uu kula hadlaayey magacii sariixaa buu kula hadlay faاnطalaqataa tuwalwilaani iyagoo ooyaya qaylinaya bay carareen wa taquulaani leh low kaana haahunaa axadu min anfaarina yani min asxaabina ragga iyagii hadduu meelahan wax ka joogi lahaa ninkaas waxaa nama yidhaahan qaala faاstaqbalahumaa rasuulu الlahi salى الlaه alay slm وabu bakrin wahumaa haabiطaan abubakr iyo cumara soo degaya ayaa ka hor yimid qaala maa lakuma maxaad leedihiin qaala qaalataa markaasi waxay yidheen asaabii bayna alkacbati wa astaariha saabigii baa ku jira kacbadii iyo dharkeeda dhexdiisa ku jira dharka kacbada hoos galay abu dar marka qaala ma qaala lakuma muxuu idin yidhi qaalataa inahu qaala lana kalimatan tamla'u lfam hadal afka buuxinaya hadal weyn afka ka weyn buuna yidhi fajaءa rasuulu llahi sala la sl rasuulka ilaahi baa yimid xata istalama alxajara ilaa xajarkii uu taabtay wa taafa bilbeyt kacbada uu tawaafay huwa wa saaxibuhu uma sallaa waa tukaday falamaa qadaa salaatahu salaadiisi markuu dhammaystay qaala abu dar abu dar baa wuxuu yidhi fakuntu ana أwala man xayaahu bitaxiyati اlislaam salaamta islaamka qof ku salaamo assalaamu calayka yidhaaho baan anigu ugu horreeyey qaala faqultu waxaan idhi assalaamu calayka ya rasuula allah sidaasaan anaa ugu horreeyey qof sidaa u salaamana nabigu alay salatu slam faqaala markaasu yihi wacalayka waraxmat اllah uma qaala man anta qaala qultu min kifaar qaala faahwaa biyadihi fawadaca asaabicahu calaa jabhatihi gacantiisuu marka muxuu ahay farihiisu wejiga saaray gacantiisu intuu soo dhaqaajiyey yuu gacantiisa wejiga saaray faqultu fii nafsii naftaydan waxaan is idhi kariha an intasabtu ilaa kifaar wuu nacabaystay inaan ifaar ku abtirsaday buu naxariista wuxuu saas wejiga u qabsanaya saasuu leeyahy fadahabtu aakudu yadahu biyadii gacantiisa inaan soo qabsado ayaan u tegey fadafacanii saaxibuhu saaxiibkiisa iga riixay abubakr oo iga riixay iga celiyey wa kaana aclama bihi minii isagaana iga yaqaanay marka waxii baa kolkaa kusoo degayo saas uga celinaya uu leeyahay dhaaf uma rafaca ra'sahu madaxuu qaaday nebigu alayh isalaatu wasalaam qaala markaasu wuxuu yidhi mataa kunta haahunaa imisaad halkan kada joogtay qaala qultu kuntu haahunaa mundu halaaثiina bayna laylaةi wa ywm soddon habeen iyo maalin isugu jirtaan halkan joogay qaala faman kaana yuطcimuk yaa cunto ku siin jiray qaala qultu ma kana lii طacaamu ila maءu zamzam fasamintu xataa takasarat cukanu baطnii wma ajidu calىa kabidii sakfata juuc yani mxuaha alama juuc waan biyahaasaan cabayo biyihii baan ku cayilay oo marka gaajana ima taabanin oo xarus baa iga soo dhacayba qaala inahaa mubaaraka inahaa طacaamu طucmin waa barakaysan tahay oo waa cunto cunto gaajo bixisa weeyaan ayb faqaala abu bakrin radia allahu canhu ya rasuula allah idan lii fii طacaamihi layla caawa in anigu martigeliyo cunto siiyo i idan faاnطalaqa rasuulu llahi sala ه alay slm wa abu bakrin waاnطalaqtu macahumaa fafataxa abu bakrin radia allahu canhu baaban albaab buu furay abu bakr fajacala yaqbidu lana min zabiibi طaa'if inuu nooga soo cantoobiyo zabiibkii طaa'if oo guriga u yaalay bu abu bakr bilaabay oo na siiyo wa kana dalika awala طacaamin akaltuhu biha bimaka yani cunto aan cunagtii igu horreysay bay ahayd habeenkii lix iyo tobnaad weeyaan ثuma qabartu ma qabartu yani aqamtu ma aqamtu intaan joogay baan joogay ثuma ataytu rasuula اllahi sala lla alay slm rsulka ilahi baan u imid mar labaad faqaala markaasu wuxuu yidhi inahu qad wujihat lii ardun daatu naqlin walaa uraaha ilaa yasrib wujihat lii yani waxaa la ii tilmaamay oo inaan u hijroon doono la ii tilmaamay dhul timir leh inay yasrib tahay mooyaane wax kalena u malayn maayo fahal anta mubligun canii qawmak casى اllahu an yanfacaka bihim casى allahu an yanfacaka bihim an yanfacahum bika tolkaad ma iga gaadhsiinaysaa oo risaaladayda ma gaadhsiinaysaa ilahay inuu kugu anfaca suuroodo sabtaada alla kusoo islaamiye ayb waya'juraka fiihim adigana ka ajir siiye faataytu unaysan unays baanu imid faqaala markaasu wuxu uhi maa sanacta maxaad samaysay qaala sanactu anii qad aslamtu wasadaqtu waxaan sameeyey inaan islaamay oon rasuulka ilaahay rumeeyey qaala ma bi ragbaة can diinika diintaada aniguna ma nacayo diintaada ma nacayana diinta fainii qad aslamtu wasadaqtu faataynaa ummanaa hooyadanaan u nimid faqaalat ma bi ragbaة can diinikuma diintiina aniguna ma nacayo diintiina kama durkaayo fainii qad aslamtu wasadaqtu faاxtamalnaa waan guurnay xataa ataynaa qowmanaa kifaar ilaa tolka iyo kifaar aan u nimid faaslama nisfuhum nuskood baa islaamay wa kaana yaumuhum waxaa tujin jiray aimaa ibnu rakhasata ibnu raxada algifaari wa kaana sayidahum madaxdoodii buun ahaa ninkaasaa tuujin jiray wa qaala nisfuhum qaarkoodii kalena waxay yidhaaheen idaa qadima rasuulu llahi sala alla alay slam almadiinata aslamna madiinada uu hijroonaya kolkuu tago kolkaasaan islaami doona hadda marka intantaadu isqarqarinayo ma raacayno faqadima rasuulu llahi sala allau alay slam almadiina wa aslama nisfuhum albaaqi intoodii kalena markaasay soo islaameen wa jaaءat aslam qabiilo kaloo aslam la yidhaahna waa timid faqaaluu markaasay yidhahan yaa rasuula allah ikhwaanunaa nuslimu cala aladii aslamuu calayhi faaslamuu gufaar waa walaalahayo oo waxay ku islaameen baan annaguna ku islaamaynaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam gifaarun gafara allahu laha waaslam salamaha allah labadii qabiilaba marka uu duceeyey nebiga alayh salatu wasalaam qisatu islaami abi dar sidaasuu marka muslim u wariyey bukhaarina marka sidaas wax yar ka gadisan ayuu isaguna u waarinayo gaar ahaan qofkii muxuu ahay nebiga siduu ula kulmay iyo inayna sidantada ahayna cali intuu soo maray cali uu kaxeeyey cali guriga geeye sidaasay markaan ahayd marka waxaa suurada inay labada xaalaba marka dhaceen ayb marna kolkii horena kolna nebiga alayh sala slam u kacbada kula kulmay marna cali u geeyey عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة qaala liakhiihi unays walaalkii unays buu wuxuu ku yidhi irkab wasir ilaa hada alwaadi toggaas xaggiisa aad oo faclam lii cilma hada alrajul aladii yazcumu annahu nabiyun yaatiihi alkhabaru min asamaa عن بن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أbا dr مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة nebiga soo bixintiisii maka laga soo bixiyey markay soo gaadhay buu qaala لأkhiihi unays buu wuxuu ku yidhi اrkب وsir إلى hذا الوادي فاعلم lii cilma hذا الرaجل الذي يزcم أنه نبي يأتيهi الخبر min السماء iisoo ogow ninkaa nebi inuu yaho cirka war uga imaanaya sheegaya xaaladiisa iisoo ogow fasmac min qowlihi hadalkiisa ka soo maqal uma atinii imow faاnطalaqa alaakhar kii kale walaalkiisa marka waa yimid unays ahaan xataa qadima makata wasamica min qowlihi uma rajaca ilaa abi dar abu dar buu kusoo noqday faqaala markaasu wuxuu yidhi ra'aytuhu ya'muru bimakaarimi اlأkhlaaq wayaquulu kalaama ma huwa bishicr isagoo waxyaalo wanaagsan dadka farayaan maqlay hadal buuna ku hadlaya aan shicirna ahayn faqaala markaasu wuxuu yidhi maa shafaytanii fima fiima aragtu waxba igama aadan soo anficin waxaan kuu diray waxba igama aadan caafin fatazawada waa sahay qaatay waa xamala wuxuu qaatay shannatan lahu fiiha maa shanna alqirba albaaliya ayaa shanna lagu magacaabaa muxuuha sibraar duug ah oo uu lahaa biyo ugu jiraan ayuu soo qaatay wa saara waa soo socday xataa qadima maka faأtى اlmasjid masjidkuu yimid faاltamasa الnabiya salى الlaه alay slam walaa yacrifhu mana aanu garanaynin nebigu jarinaaye mana aanu garanaynin wa kariha an yas'ala canhu inuu dadka waraystana waa necbaystay xataa adrakahu leyl yani leyl ilaa habeenkii u galay fadajaca waa seexday fara'aahu caliyu cali baa arkay facarafa anahu gariib inuu gariib yahay bu arkay ninkan masjidka jiifa falamaa ra'aahu tabicahu markuu arkay buu soo raacay marka ari baa soo kaxeeya yani falam yas'al waaxidu minhumaa saaxibahu can shay-in xataa asbax midkoodna ka kale ma waraysanin ilaa habeenkii o dhan bay wada joogaan mana iswaraysanin xataa uma اxtamala qirbatahu qirbadiisii buu soo qaatay wa zaadahu iyo sahaydiisii ila lmasjid masjidku usoo qaatay fadalla dalika alyawm fiihi maalinkaasuu joogay masjidka uu joogay walaa yaraa nabiya sala allahu alay waslm nabigana aanu arkin xatىa amsaa ilaa u ka galabaystay facaada ilىa madjicihi meeshiibuu meeshii uu jiifay buu ku noqday famara bihi caliyu radi allahu canhu cali baa soo maray faqaala markaasu wuxu uhi maa ana lirajuli an yarifa manzilahu an yaclama manzilahu ninka miyaan u dhawaanin gurigiisi inuu garto yani guriga xalay aad joogto maxay isaga imaan weyda miyaanu garanayn faaqaamahu waa kiciyey fadahaba bihi macahu waa la tegey walaa yas'alu waaxidu minhumaa saaxibahu can shay xataa idaa kaana yawmu haaliثa habeenkii saddexaad maalinteedii markay ahayd oo saddexdii habeen mid walbaba kolkuu masjidka ku arko uu soo kaxaynayo facala mila dalika saasoo kale u haddana yeelay faaqaamahu caliyun radia allahu canhu macahu faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi alaa tuxadidunii ma aladii aqdamaka hada albalad cali baa ku yidhi miyaadaan ii sheegaynin beledkankada waxa ku keenay qaala in acطaytanii cahda wa miihaaqa laturshidanii facaltu haddaad ballan igu siiso inaad tilmaamayso oo aadan dadkana ii sheegaynin waa ku warramaya fafacala waa yeelay cali faأخbarahu waa u warramay sidaasaanu imid buu yidhi faqaala markaasuu cali yidhi fainahu xaqun xaq weeyaan wahuwa rasuulu الlah faidaa asbaxtu idaa asbaxta faاtabicnii kolkaad waa berisato masjidka ha ku keliyana ani soo raac faإnii in ra'aytu shayئa akhaafu عalayka qumtu kaani uriiqu lmaa uriiqu lmaa yani atabawa haddaan arko w qof aan kaaga baqa aan arko sidii wax kaajiyaan iska dhigaya ama wax kabta hagaajisayaan iska dhigayaay iska soco haysu wada soconno lina moodino ani ilan waa la garanayaa inaan nebiga gurigiisa ku socdo marka ninkaagan qariibkaana ay la socdaan haddii la garto oo inaan eh, xaggiisa ku wada la ogaado waxbaa lagu yeelayaa qof aan kaaga baqayo markaan arko darbigaan ku leexanaya sidii wax kaajiyaan iska dhigayaa adu iska soco ayb fain madaytu fatabicnii haddii aan socdo isoo raac haddiise aan istaago o wax kaajiya iska dhigo iska xataa tadkula madhalii ilaa meesha aan gala ad iga soo daba gasho fafacala waa yeelay faاnطalaqa yaquuduhu yaqfuuhu yani yatbachu inuu isagoo raacaya uu soo daba socday xataa dakala calى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam dakala macahu nebigu usoo galay cali marka abudarina ka soo daba galay fasamica min qowlihi salى الlahu alay slm hadalkii nebigu dhegaystay waaslama makaanahu meeshiisiiba ku islaamay isla markiiba faqaala lahu nabiyu sala allau alay slam nabiga ku yidhi irjic ilaa qawmika faakbirhum bima yaatiika xataa yaatiyaka amri tolkaa ku noqo oo u waran oo waxbar oo ilaa uu amarkaygu kaaga yimaado qaala markaasu abu darri wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi la asrukanna biha bayna dahraanayhim nin sariixa buu ahaay oo aan gabashadii aqoonino ilaah baan ku dhaartay inaan ku dhawaaqayo dhexdooda kalimatu tawxiidka kala dhawaaqayaa fakharaja waa soo baxay xataa ata almasjida ilaa masjidka u yimid fanaadaa biaclىa sawtihi ashhadu an laa ilaaha ila اllah وashhadu ana muxamada rasuulu الlah saasuu ku dhawaaqay ayb wafaara alqowmu ilayhi raggiiba u soo kacay fadarabuuhu waa garaaceen xataa adjacuuhu ilaa ay jiifiyeen dhulka dhigan cala alard dhulka ay dhigeen waata alcabaas bnu cabdilmuطalibi radia allahu canhu faakaba calayhi cabaas baa marka u yimid oo cabaas baa marka isku dul tuuray oo dadkii ka celinaya faqaala markaasu waylakum alastum taclamuuna anahu min kifaar waa ninkanuna kifaarhiisa ma garanaysa soo qabiilada sii dhex maraysayna tijaaradiinu idin dhex maraysa inuu yahay ma garanaysaan ninkan haddaad dishaan xaggeed maraysa cabbaas baa marka ka celiyey wa ina طariiqa tijaaratikum ila shaami calayhim jidka ad shaam usii martaan ka tijaaraysataan aad iyaga sii martaan sooma ogin faanqadahu minhum cabbaas baa ka badbaadiyey ثuma caada min algadi bimiliha berrina sidii oo kale u yeelay abu dar wahaaruu calayhi waa kusoo ko-aan oo sidiiba wadarabuuhu waa garaaceen faakaba calayhi alcabaasu faanqadahu cabaas baa markii labaadna iyadana ka badbaadiyey sidaasuu yahay marka marka labadaa riwaayadood marka wax yar bay ku kala duwan yihiin marka <coughs> marka way suurooda inay laba habeen kale ahaayeen oo habeenkaa uu caligeeyeyna mid ay ahayd habeen kalena marka nebiga alay sla iyo abubakr ay masjidka ugu yimaadeen baabun fii fadli abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can abi musa alashcariyi radia allahu canhu qaala kuntu maca الnabiyi salى allahu alayh wasalam wahuwa naazilun biljiciraana bayna makkata waalmadiina jiciraana oo bayna makkata waalmadiina ah isagoo degan baa nebiga alayh salatu salaam la joogay jiciraana bayna bayna makata wa taa'if weeyaan fi lxaqiiqa maka iyo madiina xagga barigay ka tahay maka sooma madiinana shamaalka weeyaan ayb inay marka waadi dheer ay tahay oo marka xaggaas usii usii dheer tahayna waa iska suurowda muhim isagoo jiciraana joogaan imid wa macahu bilaalun bilaalna uu la jiro fa ataa rasuula اllahi salى الlaه alay slm rajulun acraabiyu nin reer baadiya rasuulka u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi alaa tunjizu lii ya muxamadu maa wacadtanii miyaadan ii fulinayn oo ii oofinayn waxaad iigu ballan qaaday waxbaan ku siinta aada tidhi maaad ii fulisid faqaala lahu rasuulu llahi sala lla alay slm abshir bishaarayso faqaala lahu lacraabiyu acraabiga wuxuu ku yidhi agsarta calaya min abshir abshir baad igu badisay abshirta un baad igu haysaa waxaana isiin maysid ayb faaqbala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa abi muusa wa bilaalin ka hay-ati alqadbaan ninkii bishaaradii u diiday si isagoo ka carooday oo buu soo egay bilaal iyo abu muusa fa qaala wuxuu yidhi ina hada radda albushraa faqbalaaha faqbalaa antuma ninkanu bishaaradii waa diiday idinku qaata faqaala waxay yidhaaheen eh, qabilnaa yaa rasuula allah waa aqbalnay <clears throat> uma dacaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam biqadaxin fiihi maa weel biyo ku jira buu yidhi halla keena nebiga alayh isalaatu wasalaam fagasla yadayhi wa wajhahu fiihi wamaja fiihi wejigiisi iyo gacmihiisi iyo weelkii ku dhex dhaqay biyana intuu catuugaybu ku tufay uma qaala markaasu wuxuu yidhi ishrabaa minhu wax ka caba وأfriqaa عalىa وujuuhikumaa وaنuxuurikumaa وabshira wejigiina iyo dhuuntiisini iyana ku shuba bishaaraystana faأkhada الqadaxa weelkii bay qaateen fafacalaa maa amarahumaa bihi rasuulu الlahi salى اه عlay slam wuxuu rasuulka ilahay faray bay yeeleen qaarna waa cabeen qaarna wejigi iyo dhuuntii iyaba iskaga shubeen fanaadathumaa umu salamata min waraa'i sitr umu salama mxu daaha gadaashiisa uga dhawaaqday afdilaa liumikumaa mima fii inaa'ikumaa hooyadiin wax usoo reeba waxa weelkiina ku jira barakadaas aad mxuu cabaysaan hooyadiina wax usoo reeba iyaday sheegaysa faafdalaa lahaa minhu طaa'ifa waxbay usoo reebeen markeeda baabun fii fadli abi muusa wa abi caamirin alashcariyi radia allahu canhuma abu caamirin ashcarina waa adeerkii abu muusa adeerkii weeyaan can abi burdata can abihi qaala lama faraga الnabiyu salى اllahu alيه waslama min xunaynin bacata abaa caamirin calىa jeyshin ilaa awطaas waa waadi kale tog awطaas la yidhaaho juujimaha jeish intuu madax uga dhigay buu abu abu caamir ashcari u diray nebigu alayh الsalaatu wasalaam falaqiya durayda bna sima durayd bnu sima ayuu la kulmay nin shaaciraho markaa faris oo ahaan jiray laakiin kolkaa daa weynaaday faqutila durayd bnu sima durayd bnu sima la dilay fahazama allahu wahazama allahu asxaabahu xabtiisina alla waa ayib durayd bnu sima marka meesha lagu dilay riwaayadan saasay leedahay riwaayat riwaayat muslim lakiin riwaayat ibn isxaaq in lagu dilay xunayn lagu dilay bay sheegaysaa ayb faqaala rasuulu llahi salى allahu alيyh wasalam faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yidhi wabacatanii maca abi caamir abi caamir buu ana ila diray nebigu alayh الsalaatu wasalaam qaala farumiya abu caamirin fii rukbatihi mxua lowga ayaa lagaga dhuftay ramya lagaga dhuftay sahmi lagaga dhuftay ramaahu rajulu min bani jusham bisahmin nin qoladaa bani jusham la yidhaha ka mida yaa sahmi ku dhuftay faahbatahu fii rukbatihi leebki mxua baalkii wuxuu ku qotansaday oo ku joogsaday aanu ka bixin jilibkiisa faintahaytu ilayhi waanu imid faqultu yaa cammi man ra'maak aad adeer yaa ku soo toogtay faashaara abuu caamirin ilaa abi muusa abuu muusa suu nin farta ugu fiiqo faqaala wuxuu yidhi ina daaka qaatilii ninkaasaa kii dila taraahu waad arkaysaa karaahu dalika aladii ramaahani kaas aad arkayso yaa kii soo tuurtay qaala abuu muusa faqasadtu ilayhi faqasadtu lahu ninkii baan abbaaray faactamadtuhu falaxiqtuhu waan soo gaadhay falamaa ra'aanii wallaa canii daahiban waa iga cararay markuu arkay wuu iga cararay fatabactuhu waan raacay wajacaltu aquulu lahu waxaan bilaabay inaan ku idhaho alaa tastaxi miyaadan xishoonaynin alastu carabiyan miyaadan nin carabi ahayn ma nin baa ninka cararaya adigu maxaad iiga cararaysa alaa tahbut miyaadan joogsanayn fakafa markaasuu joogsaday cararkiibuu ka joogsaday faltaqaynaa ana wa huwa aniga isagaa iska hor nimid faاkhtalafnaa waxaan isweydaarsanay ana wa huwa darbatayni laba seefood baan isweydaarsanay fadarabtuhu bisayfi faqataltuhu sayftii aan ku dhufto waan dilay marka abu muusa tiisina midna gaashaankiu isaga dhigayo gaashaankii ku dhacday uma rajactu ilaa abi caamir abu caamir baan imidoo faqultu markaasa waxay in allaha qad qatala saaxibak ilahay ninkaagii ninkii ku dilay isna waa dilay qaala markaasu wuxuu yidhi fanzic haada sahma iga bixi sahmiga iga falaadha iga bixi fanazactuhu waan siibay waan ka siibay fanazaa minhu maa biya ka soo booday faqaala markaasuu yidhi ya bna akhi inطaliq ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam faaqrihu mini salaam rasuulka ilaah u tago salaan iga gaadhsii waqul lahu waxaad ku tidhaha yaqulu laka abu caamir abu caamir wuxuu ku leeyahay istakfir lii ilahay dembi dhaaf iga dalab qaala wastacmalanii abu caamirin calى الnaas abu caamir baa marka yani dadkii madax iga dhigay jeeshku madaxda ka ahaa ba anay igu reebay madaxtinimadii wa makata yasiiran wax yar buu joogay uma inahu maat waa dhintay falama rajactu ilى الnabiy salى الlahu عalيه wasalam dakltu عalayh markaa nebiga ku noqday baan usoo galay wa huwa fii beytin calىa sariirin murammal sariir muxuu ahaa cadeer leh isagoo ku jiifa baan u imid nebiga alayh الsalaatu wasalaam wa calayhi sariirtaasna firaashu gogol ee dul saaranta intaas m wa calayhidaasu baa muxuu ahaaye khaطأ weeyaan baa la yidhaha wamaa calayhi sida wamaa calayhi firaashun ayna gogoli saarayn muxuu aha sariirta rimaasheedii keliya uu ku jiifa nebiga alayh الsalatu salaam ilaa ninkan dambaa caddaynaysa waqad ahara rimaalu sariiri bidahrihi bidahri rasuuli llahi sala allahu alay slm janbihi isagoo raadaysay oo muxuu ahay eh, eh, raad ku reebtay sariirta xarkaheadii dhabarka nebiga alayh sala slam iyo dhinaciisiiba marka hadday gogol igu xigto asartaasu kama muuqatee marka wama calayhi sariirun wey fa bikhabarina wa khabari abi caamir waanu ka warramay marka waqultu la waxaan ku idhi qaala qul lahu yastagfir lii rasuulka ilaahay ai dembi dhaafi ilahay iga dalbo iyuu abu camr ku yidhi baan idhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam dacaa rasuulu llahi sala lla alay slm bima'in fatawada'a bihi fatawada'a minhu biyuu dalbaday markaasuu ka weyse qaato uma rafaca yadayhi gacmuhu kor u qaado uma qaala markaasu wuxuu yihi allaahuma اغfir licubaydin abi caamir cubaydka abi caamir ah ilahu dambi dhaaf xataa ra'aytu bayaada ibtayhi ilaan kilkilooyinkiisa cadaankooda ka arkay kolkuu aad u ducaynayo nebiga alayh sala slam gacmaha kor intuu aada ugu qaado ay kilkilooyinkiisu muuqan jireen uma qaala markaasuu yihi allahuma اjcalhu ywma alqiyaamati fawqa kaiiri min khalqik aw min annaas wy fawqa kaiiri min khalqik wy mise fawqa kaiiri min annaas ilaahu maalinta qiyaamaha qaar badan oo khalqigaaga ka sarraysi faqultu markaasaa waxaani wali yaa rasuula allahi fastakfir anigana ii dambi dhaafka alla rasuulka ilah marka adeerka sida loogu ducaynayo wanaaggeedu arkay isna isku soo daray faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam allahuma اغfir licabdillaahi bni qaysin mغfirat danbahu waadkilhu ywma alqiyaamati mudklan kariima ilah cabdullahi bn qays dembi abu muusa wey qaala abu burda abu burda wuxuu yidhi ixdaahumaa lilأkraa liabi caamir wاlأkraa liabi muusa labadaa ducadood midna abu muusa lahaa midna abu caamir baab fi fadli abi hurayrata الdawsiyi radيa allahu canhu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kuntu adcuu ummii ila alislaam wahiya mushrika hooyaday baan islaamka ugu yeedhi jiray iyadoo mushrikad ah ayb marka waa idiidi jirtay fadacawtuhaa y fadacawtuhaa yowman maalin baan islaamnimada ugu yeedhay faasmacatnii fii rasuuli llahi sala allau alay slam ma akrah rasuulka ilaahay xaggiisa waxay iga maqashiisay waxaan necmaystay hadal xun bay ku tiri rasuulka ilaahay intuu dajar uu qabtay bay rasuulka ilahay faataytu rasuula اllahi sala اlه alay slm wa ana abki ana ooyaan rasuulka ilahay u imi qultu ya rasuula allah inii kuntu adcuu ummii ila alislaam fata'baa calaya hooyadaan islaamka ugu yeedhi jiray waa i diidi jirtay fadacawtuha alyawma maantaan ugu yeedhay faasmacatnii fiika maa akrah waxaad adig kugu saabsan oo aan karaahistay iyo i maqashiisay fadcu llaha an yahdiya umma abi hurayra ilaahay u bari inay abu hurayra hooyadii ilah soo hanuuniyo faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam allahuma hdi uma abi hurayra ilaa abu hurayra hooyadii soo hanuuni faqarajtu waan baxay mustabshiran anigoo faraxsan bidacwati nabiy llaahi sala allahu alay slam falamaa ji'tu markaan gurigii imid fa sirtu ila albaab albaabkii xaggiisa aan imid albaabkii aan soo gaadhay faidaa huwa mujaafun yani muqlaq albaabkii oo xidhan albaabkii cishan oo xidhan ayaan arkay fasamicad ummii hooyaday baa waxay maqashay khashfa qadamii cagtayda shanqadheedii bay maqashay soo socodkaygii fa qaalat markaasi waxay tidhi makaanaka yaa abaa hurayra halkaaga joog abu hurayra ha iisoo gelin durbe kolkuu nebigu u duceeybay inta ilaahay islaalmadii isoonti ku soo hanuuniyey ee qobaysanaysaayoo marka shirkigii aahaartiisa iska reebaysaayoo intuu abu hurayra dhexda soo socdayba wa samictu khadkhadata almaa biyaha shanqadhoodiina waan maqlay hooyo ay ku qabaysanayso qaala faاktasalad waa qubaysatay walabisat dircaha dirceedii bay xidhatay wa cajilat min khimaariha gambadeedii waa ka degdegto intayna gambadii aana xidhanin bay fafataxat ilbaab albaabka iga furtay uma qaalat markaas waxay tihi ya abaa hurayra ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh qaala farajactu ilaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam rasuulki ilahi ba xaggiisa u orday inuu u bishaariya nebigu isao ooyaya farax la ooyaya kolkii horena xusni buu la ooyayay faataytuhu waana abkii min alfarx anuu farax la ooyaya ayaanu imid rasuulka ilaahay qaala qultu markaasaan waxaan ihi yaa rasuula allahi abshir qad istajaaba allahu dacwataka wahadaa umma abi hurayra ilaahay dacwadaadii waa aqbalayoo umma abi hurayra ilaahay waa hanuuniyey faxamida allaha waahnaa calayhi wa qaala khayran wanaag buuna yidhi qaala abu hurayra wuxuu yihi qultu yaa rasuula allah seeriya hadalka saa socdana markaa rasuulka ilaah baan waxaan ku idhi udcu allaha an yuxabibanii ana wa ummii ilaa ilىa cibaadihi اlmu'miniin ilaahay nooga baray aniga hooyaday inuu mu'miniinta ilahay na jeclaysiiyo mu'miniintana jeclaadaan wa yuxabibahum ilayna anu anagana mu'miniintana jeclaysiiyo mu'miniintana anagana jeclaysiiyo qaala faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alay waslam allahuma xabib ubaydk xabib cubaydaka haada yani abaa hurayra ilaahu addoonkaagan kada iyo wa ummahu hooyadiba jeclay si ilaa cibaadika almu'miniin addoommahaaga mu'miniinta iyagu yani ay jeclaadaan waxabid ilayhim almu'miniin mu'miniintana iyaga jeclaysi abu hurayra marka wuxuu leeyahay famaa khuliqa mu'minun yasmacu bii walaa yaraanii ilaa axabbanii ilaah ma abuurin qof mu'minahoo imaqla oo xataa aanu aragbaba oo aanu jeclaanaynin ile ducadii nebigu qaba marka qofkii abu hurayra nacebu ee iyo maxaad u malaynaysaa ee waxyaalo kala qorqoraya eh waa acdaa lislaam marka dadka abu hurayra neceb ee wax ka sheeg sheega oo waxay ku necab yihiin marka cilmiga badan oo nebiga alay slam ka wariyay sababtiisay ku necab yihiin qofkii abu hurayra necabaadi marka waa in qof iimaan ku jira aanu ahayn eh, an can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat alaa yucjibuka abu hurayra abu hurayra miyaadan la yaabaynin curway ku tiri jaaءa waa yimid fajalasa ilaa eh, ilaa jaanibi xujratii qolkayga dhinaciisuu fadhiistay yuxadisu can الnabiy salى اllahu alيه waslm isagoo rasuulka ilah ka sheekaynaya yusmicunii dalika arrintaan ay maqashiinaya wa kuntu usabixu waan sunnaysanayey faqaama waa kacay qabla an aqdiya subxatii ilaa intaanan dhammaysanin salaadaydii yuu kacay walow adraktuhu haddaan soo gaadhi lahaana laradadtu calayhi waxaan ugu jawaabi lahaa ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam lam yakun yasrudu alxadiida ka sardikum rasuulka ilaahi hadalka sidiina uma xidhiidhin jirin si aad u hadlayso marka abu hurayra xadiidkii uu sheegayay nebiga alayh sala slam uu ka sheegayey caaisha waxba kagama ayna qoonsaninoo kuma beeninayso laakiin kayfiyadii u hadlaayo iyagada kayfiyadii nebiga ma ahayn sidaad u hadlayso aadka u qurqurinayso kasardikum qaala ibnu shihaab wa qaala qaala ibnu lmusayib saciid ibnu musayib wuxuu yidhi ina abaa hurayrata qaal yaquuluuna ina abaa hurayrata qad akar abu hurayra xadiidka badiyey bay yidhaaheen dadka waxay iga shakiyaan waxaana xadiida xaguu ka keenay abu hurayra yidhaaheen wallahu lmawcid madashuna waa ilah ilah baan isula tegi doonaa yani wayaquuluuna waxay yidhaahaan maa baalu lmuhaajiriina walansaari laa yataxadasuuna mila axaadiisihi ansaartii iyo muhaajiriintii maxaa ku dhaxaya oo intana oo xadiis abu hureyra uu shubaya oo kale aynala sheegaynin uga joogitaan badnaayo kaga midda dheeraan wasa ukbirukum can dalik arrintaana waan idinka warrami doonaa ina ikhwaanii min almuhaajiriin kaana yashqaluhum camalu araadiihim min alansaar walaalahayga ansaarta kaana yashqaluhum camalu araadiihim camalu ardihim dhulkooda ka shaqaysigiisa ayaa shuqlin jiray beeray lahaayeen wa ina ikhwaanii min almuhaajiriina kaana yashqaluhum asafqu bilaswaaq yani albeyc washira safqiga iibkaa la yidhaahaa waa la isgacan qaadi jiray marka kolkeeda kala iibsanaya markaasaa safqi si loogu magacaabay wa kuntu aniguna waxaan ahaa alzamu rasuula اllahi salى اllahu alay slam rasuulka ilaahay baan laazimi jiray calaa mil'i baطni calooshayda muggeeda calooshayda muggeeda yani calooshayda muggeedaan ku kaaftoomi jiray weeyaan maaha nebiga waxaan ula socday hunguri daraadeen ula socday sida ay ka rogaan kuwa xunxuna acdaa lislaam abu raya mid la yidhaaho iyo cabdulxusein mid la yidhaaho shiici iyo waxyaalaha ay ka qorqoreen abu hurayra hunguri nima ay ku sheegayaan inay imaamku kadham ahayn oo nebiga hunguri ula joogay ayb ay ku sheegayaan ma aha yani waxaan ku kaaftoomi jiray caloosheeda ma geedo caloosheeda calooshiisa ma geedna had iyo goor ma heli jirin kolka qaarkood aad u gaajoon jiray oo la suuxi jiray gaajadoo la moodi jiray inuu jinni qabo faashhadu idaa qaabuu waan la joogi jiray nebiga alayh الsalaatu wasalaam markay markay maqan yihiin wa axfadu idaa nasuu markay ilaawaanna waan xifdi jiray anuma ilaawi jiray weligii xadiidka aynu soo maray maalinta dhoweyd ee eh, alxaris ibn abi zubaab uu xusuusin jiray uu xusuusan waayey eh, muxuu ahaayey laa cadwa walaa tiyara xadiidkaa mooyaane wax kaloo xadiid abu hurayra weligii ilaaway lama sheegin asxaabta kalese waa ilaawi jireen ayb ah, walaqad qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslama yowman maalin buu nebigu alay sala slam wuxuu nagu yidhi ayukum yabsutu thawbahu faya'hudu min xadiidi hada uma yajmacuhu ilaa sadrihi fainahu lam yansa shayئan samicahu ufidiyeynin maradiisa fidiya oo ilaa aan xadiidkayga dhammaynayo maradiisa u fidsanaata oo markaan xadiidkayga dhammeeyana intuu urursado laabtiisa ku ururiya maradiisii wax dambe oan idhi meligii ma ilaawayo nebigu saaniye fabasadtu burdan calaya mara aan xidhnaa fidiyey xataa faraqa min xadiidihi uma jamactuha ilaa sadri markaasaan laabteyda kusoo ogiyey famaa nasiitu bacda dalika alyawmi shay-an xadatanii bihi waxaan nebiga ka maqlay maalinta inti ka dambaysma aanan ilaawin ayib maalin kalena oo niman uu abu hurayra ku jira oo ducaysanaya nebigu ugu yimidna oo nin waliba intuu ducaysa nin waliba ducaysay buu goortii abu hurayra soo gaadhay buu wuxuu yihi ilahu waxaan ku weydiistay waxay nimankan ku weydiistaan iyo cilmi aan la ilaawin taasaan ku weydiistay marka arrimahaasa abu hureyra ugu wacnaa inaanu inuu ka cilmi batay isagoo cilmiga u go-ay isagoo dadaal badnaa isagoo muxuu ahaaye wax kale ka shuqlinaya aanu jirin isagoo goortii dambena cumriyey cumriyey cumrigiisa uu dheeraaday oo dad badan la kulmay dad badan ay cilmiga ka qaadeen isaga oo muxuu ahaaye eh, nasnaan helay oo ah, acmaashii dadka ay qabanayeen iyo juyuushtii iyo ghazawaadkii iyo aan isagoo aan raaci jirin cilmiga ogaana isagoo cilmiga daakiri jiray oo habeenkii iyagu cilmigii u maqlay waa qoran jiray waa qoraayeen oo markaasuu muraajacayn jiray walowlaa aayataani anzalahum allahu fi kitaabihi caza wajal maa xadadtu shay-an abadan laba aayadood oo kitaabka ilahi hadday ku jirta aanay jirinna waxba ma aanan sheegi lahayn labada aayadoodna maxay yihiin in aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati walhudaa ilaa aakhiri alaayatayn labada aayadood haddayna jirin oo kitmaanulcilmiga caayiya oo dembiga uu leeyahay kitmaanulcilmiga sheegaya waa iska aamusi lahaa laakiin labada aayadood baa ii diidaya inaan aamuso baab fi fadli abi dujana simaaka bni kharashata radia allahu canhu can anasin radia allahu canhu qaal can anasin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam akhada sayfan ywma uxud maalintii uxud buu sayf qaaday nebiga alayh الsalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxu uhi man yaakudu haada yaa kan yaa qaadanaya man yaakudu minii haada kan yaa iga qaadanaya fabasatuu aydiyahum gacmahay usoo fidiyeen kullu insaanin minhum yaquulu ana ana qaala man yaakuduhu bixaqih yaa xaqiisa ku qaadanaya bilaash ma ahayn faaxjama alqowm dadkii dib bay u joogsadeen marka faqaala simaak ibnu qarasha abu dujaana ana aakhuduhu bxaqihi anaa xaqiisa ku qaadanayo xaqi uu leeyahayna kolkaa weli lama sheego qaala faأkhadahu waa qaatay fafalaqa bihi haama almushrikiin waxuu ku kala jeexay madaxda gaaladu ku kala jeexay haam waa jamcu haama haamadana marka madaxaa la yidhaahaa ayb marka xaqiisana wuxuu yihi nebigu alay sl sl an tadriba bihi alcaduwa xataa yanxani inaad gaalada ku garaacdo kulaysa weeyaan ilaa ay soo godato seefta ay soo godato marka xaqiisiibuu ku qaatay marka waa xaqiina waa ka soo baxay baabun fii fadli abi sufyaan sakhr bni xarbin radia allahu canhu can abi zumayrin qaala xadaanii ibnu cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana almuslimuuna laa yanduruuna ilaa abi sufyaana walaa yuqaaciduunahu abu sufyaan raggu muslimiintu kolkuu soo islaamay ma ayna eegi jirin oo ma xurmayn jirin oo lama fadhiisan jirin oo lama sheekaysan jirin markaasuu dacwoonaya faqaala linabiy sala اla alay slm nebigu wuxuu ku yidhi ya nabiy allah halaaثun acطiniihi saddex xaaladood isi io ogolow saddex xaaladood qaala nacam waa yahay qaala cindii axsanu nisaaءi اlcarabi waajmaluh umu xabiiba bintu abi sufyaan uzawijuha uzawijukaha qaala nacam waxaan hayaa haweenka carbeed midda ugu qurux badneed waa umu xabiiba bintu abi sufyaane baan kuu guuriyey iyo waaya intaasu qalad weeye kelimadaas iyadu qalad wey umu xabiiba sheegitaankeedu waa khata lianna abu umu xabiiba nebigu alayh الsalaatu slaam wuxuu guursaday inta abu sufyaan aan soo islaamin ardul xabasha iyadoo jirta ayuu soo guursaday marka <clears throat> ibnu xajar wuxuu leeyay waa waxaan filayaa tasmiyadaasu inay magac kale mid kale oo gabadh kale oo abu sufyaan u dhalay inay ahayd dura maalan inay ahayd baa suurowda uu leeyahay gabadhayda durra bint abi sufyaana kuu guurinaya oo nebiguna waayahay yidhi kolkaasna ay ahayd intaan weli la soo dejinin aayadda jamcu bayn aluktayn xarimaysa oo nebiguna ka ogolaaday goortii dambana markii jamcu bayna aluktayn lasoo dejiyey uu nebigu alay slam iska daayay kolka horena ugu ballan inuu ku guursado oo marka raawigi ruwaadda midkood walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته